alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay baabu maa jaa fi riyaa qaala raximah llah can abi hureyrata marfuucan waa daliilka labaad ee adilada baabka can abi hureyra waxaa laga wariyey marfuucan xaalo xadiidku uu yahay mid nebiga caleyhi salaatu wasalaam loo kor yeelay laga wariyey qaala allahu tacaala inuu yidhi nebigu ilaahay wuxuu yidhi ana anigu akna shurakaa kuwa wax la wadaajiyo ka ugu kaaftoon baanahay can shirki wadaagga man camila qofka sameeya camalan camal saalixa oo ashraka uu wadaajiyey maciila jirkayga fiihi dhexdiisa hayrii cid kale taragtu waan ka tagaa isaga iyo wa shirkahu iyo waxa aniga iyo cid kale uuna wadaajiyey ooma aqbala rawaahu muslim riwaayadda ibnu maajana waxaa ku jirta fa ana bariun minhu beri baan ka ahay camalkiisaasoo shuqul kuma lihi wa huwa liladii ashraka waxaana camalkaasi iskale uu u sameeyey kaa uu ila wadaajiyey camal aniga u i sameeyey maaha mar haddii ikhlaasku uu ka maqan yihi ziyaadadaana sanadkeed waa xasan ana akhni shurakaa macnaheedu ma aha in ilaahay subxaana wa tacaala uu ka mid yahay fi lxaqiiqati kuwa wax wadaaga oo laysa lilahi subxaana tacaala shariik ilaahay shariik ma laha cidna ilaahay waxna lama wadaago laakiin sidan waxaa loo yidhi binaan calaa xaalat lmuraai ka istusaya xaalkiisa iyo qasdigiisa marka wax lagu dhiso oo camal buu sameeyey uu ilaahay cid aanayn ula qastiyey camalkuna asal ahaan waa camal ay waajib ahayd in ilaahay un loo sameeyo marka waxay ka dhigan tahay inuu ilaahay subxaana watacaala jacala allaha shariikan maca gayri ilaahay buu ka dhigay mid cid kale wax la wadaaga marka in ilaahay shariik laga dhigaa xagga muraaigay ka socota maha ilaahay inuu sugayo inuu cid shuraaka leeyahay marka ilaahay wuxuu ku caddeeyey xadiid اlqudsiga annahu aغnى min kuli ma yumkin an yushraka macahu wax kastoo ay suurtagal tahay in cid kale lala wadaajiyo ilaahay subxaana wa tacaala inuu qani ka yahay o u ka kaaftoon yahay waana baraarujin la baraarujinayo foolxumada waxa uu ku kacay qofka ilaahay shariiga u yeelay ee laysa ihbaata shariikin macahu in ilaahay shariik loo sugayo la leeyahay ilaahay cid buu shariik la yahay ama cid baa shariik la ah laakiin ilaahay subxaana watacaala kuwa shurakadaa ka u qanisan weeyaan macnuhu sidaasi maha almufaadala laa tacni ishtiraaka almutafaadilayni fi lghinaa huna maaha markuu ilale ana aghna shurakaa yaanaa in la la sugayo ilaahay subxaana watacaala iyo shurakada kale in ay wadaagaan qaninimada ilaahayna qani uu yahay iyaguna aqniya ay yihiin laakiin qaninimada ilaahay subxana watacaala ay ka sareyso qaninimadooda ay ka fadilan tahay saa ujeedadu maaha waa usluub carabiya oo laba shay oo aan waxba wadaagin tusaale ahaan mid uu ani yahay sida allah subxana tacaala midna uu faqiir yahay sida makhluuqa ayaa la wadaajiyaa fii nafyi lmuqaaraba bayna shayain waxaa loo isticmaalaa usluubka labada shay yani isku dhowaanshoodii waxwadaagooda in la anfiyo qwl lahi tacalى aصxaabu اljanati ywmaidi khayru mustaqara waaxsanu maqiila maa macnaheedu asxaabu naar laftoodu inay waxa weeyaan xaalad wanaagsan ay ku sugan yihiin laakiin xaaladda ahlujanu ay kasii wanaagsan tahay in xaaladda wanaagsan la wadaajinayo ahlujanaha iyo ahlu naarka maqsuudku saasima oo ma keensanaysa markaa tafdiilka noocani ama afcalu tafdiilkani macnaha keensan maayo oo mar walba fii baabi maaha mushaaraka iyo ma faa iyo ziyaado man camila camala camalku waa nakiro fi siyaaqi ashar cumuum buu faa-iideynaya jamiicu acmaali aahira baa soo gelaysa acmaal cibaadiya aahira acmaasha cibaadada ee muuqata qowl iyo ficilti ay tahay camal iyo tarki ashraka macii fiihi hayri yashmalu ظaahiruhu aya qadri min alishraak ama akbar ha noqdo ama asqar ha noqdo ha yaraado ama ha badnaado aslu camal ha galo ama ahaari ha noqdo ayrina waa lafdu caam oo yashmal kula ma siwa allah tacaala asnaaf annaas ayuu shamlisanaya koobsanaya taraktu huwa shirka u waxa weeyaan an allaha yatruku alcaamila wacamalahu qofkaa sameeyey camalka ilahay cod kale shuraaka uu kaga dhigay camalkiisaba ilahay inuu ka tegayo laa yaqbalu walaa yaqbalu camalu ila isagana aqbali maayo camalkiisana aqbali maayo asina waa khasaaro weyn wey lafdiganna sidii horeba aynu u sheegnay ظaahiruhu yaqtadii ana ariyaa mubinu lilcamal fi kuli axwaali riyaagiyo istusnimadu ama camalka bilowga ha ka gasho ama ha ku soo dariso istirsaal qofku ha ku sameeyo camalka riyaagu waa burinaya ha yaraado ama ha badnaado fi asl camal ha noqdo ama aari ha noqdo waa masale khilaafiya laakiin sida raajixsaa inay tahay baynu sheegnay adiladana xadiidkan baa ka mid ah. wajhu dilaalat alxadiid calaa maqsuud ilbaab ana fiiha ana allaha laa yaqbal alcamal aladi ushrika fi ushrika fiihi macahu gayru ilaahay ma aqbala camal cid kale lala wadaajiyey saasaa xadiidku uu tilmaamay wa hada waصfu camal الmuraa'i camalka kaystusaana sifadiisu waaba sidaaba oo camalkiibuu wadaajinaya ilaahay iyo cid kale dل على أن الرyاء شhirk yuجiب سkط الlahi وtarkh للcabdi وبطلان cmlه marka xadiidku wuxuu tusinayaa riyaagu inuu yahay shirki maruu akbar noqdo iyo maruu asqar noqdo kaasoo waajibinaya ilahay addoonka inuu cadhoodo wataraktuhu wa shirkahu waxaa kelmadda ama jumladaasi ay koobsanaysaa sakhat allahi cala alcaamil waana sababta ilaahay uu uga tegey inuu ilaahay u cadhoodo addoonka camalkiisana aanu aqbalin bal camalkiisuna baail uu noqdo daliil thalif can abi saciidin waxaa laga wariyay marfuucan xaalow yahay mid nebiga loo kor yeelay inuu nebigu uhi alaa akhbirukum maydinku waramaa bimaa shay huwa isagu aqwafu calaykum yaana laydinka baqa badan yahay cindii agtayda min almasiix dajaal ey min fitnat masiix dajaal masiix dajaal fitnadiisa qaalu waxu bala balaa ya rasuula rasuulka ilaahay waaye noo sheeg qaala ashirku lkhafiyu weeyi waa shirkiga qarsoon shirkigii qarsoonaa uu fasiray wuxu yaquumu rajulu ninku wuu istaagayaa ee qofku fayusali wuu tukanayaa fayuzayin wuu qurxinayaa salaatahu wuu dheeraynayaa codkiisuu qurxinayaa limaa yara wuxuu arka awgii min nadari rajulin ay ileyh nin isaga soo eegaya rawaahu axmedu xadiidkani waa daciif sanadkiisa waxaa ku jira rubeyx bn cabdiraxmaan qaala fiihi lbukhaariyu munkar lxadiid bukhaarina hadduu ihaha munkar lxadiid waa nin dacfigiisu aada u daray bal ibn lqaطaan alfasi naql can الbخarي anahu qaal kul man qultu fiihi munkar الxadiiث falaa taxilu الriwaayaة canh nin kastoo aan munkar الxadiiث ku idhi buu ihi bukhaari in wax laga wariya xalaal maha fiihi kadalika kahiir ibn zayd الأslami walaysa bilqawiy sa ibnu maciin iyo ibn madini abu xaatim inay yihahdeen waa ضaciif maca hada tafarada biriwaayati hada الxadiiث ka xadiidku waa ضaciif أkhwafu ma akhaafu عalaykum cindii min almasiix اdajaal macnuu waxa weeye khawf الnabiy calى umati min ashirki اlkhafiy ashaddu min khawfihi calayh min almasiix اdajaal baqaha uu nebigu ummadiisa uga baqayo shirkiga khafiga ah ayaa ka daran baqaha uu uga baqayo ummadiisa masiixu dajaal iyo lumintiisa marka almuqaaranatu waa bayna alkhawfeyn weyi sababtuna waxay tahay lianna nufuusa mutacaliqatu biriya nufuusta waxay ku tacalluqsan tahay riyaga oo in la ammaano way jeceshahay oo aadna way u doontaa walianna riyaa khafiyun riyaga waa wax qarsoon walihada yafuuqu fi liltibaas bacdi suwarihi fi kahratiha maa yaxsul min fitnati masiix fitnada masiixu dajaal riyaagu waa ka daran yahay suwarkiisa qaarkood marka la eego fitnat lmasiix dajaalla waa min ashad اlfitani wa akariha iltibaasa calى اnnaas marka fitnat riyaa inay aada iyo aada u daran tahay oo dad badan ay halaagto oo ay tahay aada in looga digtoonaado ayaa xadiidku uu tilmaamaya ashirku lkhafiyu rasuulku alayh isalaatu salaam sian aragno dee riyaaguu ku fasiray maxaa shirku lkhafiyi loogu magacaabay laba sababood bay culimadu sheegaan sababta koobaad oo ah ana almuraa'i yukfii qasdahu in qofkan istusaa ay qasdigiisa dadka uu ka qarinayo wayudhuri linnaasi ana camalahu lilah wuxuu dadka u muujinayaa camalkiisana ilaahay daraaddii inuu yahay ilaahay inuu u tukanayo sidaana ma aha ee wax kalou ka qarinaya oo ah mura'aat nnaas lialabi madxihim inuu dadka istusayo ammaantooda isagoo raadinaya markaas sababta waa la sheegay liana almuraa yukfi qasdahu wayudhiru linnaasi ana camalahu lilah walaysa kadalik sabab labaadna waa la sheegay liannahu shirku fi niyaati walmaqaasid riyaagu sidiisaba shirki qarsoonba wey shirki aqwaasha iyo afcaasha iyo gala maaha waa shirki gelaya niyada iyo qasdiga dee niyada iyo qasdiguna qofka waa dadka kale waa ka qarsoon yihin isagun baa qofku is-og labada macnoba in shirkigan khafaaga loogu sifeeyey waa dhici kartaa walihada ba wuxu uhi ibn اlqasim raximah اllahu taعala fi xaashiyati calى kitaab الtawxiid jaamica bayn اlqowleyn samaahu khafiya lianahu camalu qalbi laa yaclamhu ila اllah kafi buu ku magacaabay nebigu waayo waa camal qalbi oo ilahay meel cid kale aanay ogeyn istusnimadaas walianna saaxibahu yudhiru ana camalahu lilah waqad qasada bihi hayrahu waa talabaadee qofkan riyaaga samaynayaa dadka qasdigiisii buu ka qarinaya wuxuu dadka u muujinaya camalkiisana inuu lilaahi yahay lilaahina maaha ee cid kale uula qasdi aahirka xadiikani waxa weeye ana shirka aar munxasiru fi riya aladi huwa shirk اlkhafi shirkularba inuu ku urursan yahay riyaga oo dee shirkiga khafigana nabigu alayh الsalatu salaam uu ku fasiray sida صaxiixana shirk اlأصغar waa camo min الriya waxyaaba shirkul asqara baa jira oo riyaaga aan ahayn shirkul asqarka ayaa caamsan in badan baynu soo marna waxyaaba shirkul asqara riyaan aan ahayn waxaa kaloo xadiidka laga fahmaya ana shirka nawcaan khafiyun wa jeliyun shirkigu inuu uqeybsamo mid jeliya iyo mid khafiya shirkiga waa la qaybiyaa dhinacyo badan iyadoo laga eegaya marka yanqasimu ilaa khafiyin wa bictibaari khafaa'ihi wa xagga muuqashadiisa iyo qarsoonidiisa marka laga eego wuxuu uqeybsamaa shirki khafiya iyo shirki jeliya buu uqeybsamaa culimada qaarkoodna markaynu maraynay shirkul asqarka aynu sheegaynay shirkigu inuu akbar iyo asqar uqeybsamo ayaynu masaladaa ishaaray culimada qaarkood shirkiga khafiga waxay ka dhigeen nowcan haalian min anwaaci shirk oo qasiima lilakbari walasqar waxaan shirkigu saddex buu qaybsamaa akbar asqar iyo khafi markaa khafiga noocaan akbarkiiyo asqarka midnaba aan ahayn oo garab yaalla ayay ka dhigeen sida sawaabkiina waxa weeye khafaagu waa wasfun lishirki alakbar aw ilasqar khafaagu waa sifo uu leeya yeesho shirkiga akbarka ama asqarka akbarkuna jeli iyo khafi waa uqeybsamaa asqarkuna jeli iyo khafi waa uqeybsamaa mid muuqdiya mid qarsoon labada waa u qeybsama wa ashirku lmustatir aladi laa yualacu caleyh waa shirkiga qarsoon ee qofku si qarsoon uu u sameynayo aan aan la daalacan karin xagga qasdiga la xidhiidha ayaa khafi ah shirka akbara ha noqdo ama shirka asqara ha noqdo lakina alghaalib ana alkhafiya yakunu asqara sida haalibkaa shirkiga khafigii asqar buu noqdaa walihada bay culimada qaarkood ka dhigeen muraadifan lishirki اlasqar sheekh ibnu baaz raxima llahu tacala wuxuu masalada ku faahfaahiyey fataawadiisa fatwo ku qoran juska koobaad safxada lix iyo afartan oo hunaaka shirku yuqaalu lahu ashirku lkhafiyu dakara bacdu ahli اlcilmi anahu qismu haaliu buri اxtaja calayhi bqowlihi salى اllah alay slam fi xadiidi abi saciid اlkhudri ana nabiya qaal alaa unabiukum bima huwa akhwafu calaykum cindii min almasixi اdajaal qaluu bala ya rasul اlah qala ashirku lkhafiyu yaqumu الrajulu fayusalii fayuzayinu salaatahu lima yara min nadri rajuli ilayh rajahu imaam axmed wsawaabu ana hada laysa qisma haalian buri saas saxdu waxa wey shirkiga khafigii qeyb saddexaad maaha oo markaa tira ahaan dhinac taalla akbarka iyo asqarka bal huwa min ashirki اlasqar shirkulasqar kunbuu ka mid yahay gaaraanka xadiidkan lagu sheegay oo qad yakunu khafiyan oo shirkulasqarku khafi buu noqon karaa mid qarsoon lannahu yaquumu bilquluub qalbigana ilaahay baa daalacda dadku ma oga kama fi hada alxadiid wkaladii yaqra'u yuraa'i aw yamuru bilmacruuf wayanha can lmunkar yuraa'i aw yujaahidu yuraa'i aw naxwa dalik waqad yakunu khafiya min jihati xukm sharci binisbati ilaa bacdi اnnaas waxaa kaloo dhici karta inuu dadka ka qarsoonaado marka laga ega dhinaca xukunkiisa dadka qaaraan xukumkiisa garanayn waqad yakunu khafiyan wahuwa min ashirki اakbar shirkigu khafi buu noqon karaa isagoo shirkulakbara kaictiqaadi lmunaafiqiin munaafiqiintu yubطinuuna shirka wayudhiruuna tawxiida shirki bay qarsanayaan wayactaqiduun ana cibaadaة اlasnaam shayء jaaئiz wamashruucu wamaxmuud asnaamta in la caabudaa shay banaan oo wanaagsan inay tahay bay aaminsan yihin shirkigaasaa quluubtooda ku qarsoon islaamnimo iyo tawxiidna way muujisanayaan wa kadalika riyaaga ka galay fii asli اliimaan oo iimaankooduba waa mabniyun calى riya laysa mabniyan calaa iimaani watawxiid waana dee shay khafiyo islaamnimo ay muujisanayaan iimaankan ay markaa afka ka sheeganayaanna qalbigooda kuma jira khilaafkiisaa qalbigooda ku jira marka shirkigoo shirki abara haddana kafi ah marka shirkiga abarkaina jelina waa noqon karaa saaka qofku uu ku hadlayo ama jawaarixiisu ay samaynayaan kafina wuu noqon karaa saaka uu qalbiga ku qarsanayo shirkiga aarkaina saas oo kale labadaba wuu noqon karaa shirkiga abarkae jeliga waa ducaa amwaat wاlistigaaa bihim wnadru lam wanaxwu dalika abarka khafigana waxaa tusaala waa maa yakunu fi quluubi lmunaafiqiin min ashirki shirkiga markaa asqarkaa ee khafigana waxaa tusaale u ah riyaaga yanaa istusnimada ayaa tusaale u ah asqarka jeligana waxaa tusaale u ah alxalifu bigayr illah tusaalaha ilahay cid aan qofkiinu ku dhaarto yaquumu rajulu arajul mafhuum male halkan alxukmu yashmal alrijaala wاnisa almaru qofka ayuunbaa looga jeedaa rag iyo dumarku doonaya ha noqdeen fayusalii fayuzayinu salaatahu dikru salaa calaa jihati tamhiil tusaalun baa laga dhigayaa salaada la calaa jihati alxasr maaha in xukumkan salaada lagu koobayo acmaashii kale waa lamid hadduu qur-aan akhriyo hadduu dikri sameeyo hadduu dawaafo hadduu xajiyo hadduu cumraysto oo riyaan arrinkaa u sameynayo ama riyaanu u qurxinayo fayuzayinu salaatahu ay yuxasinuhaa fi adaya wa fi u qurxinayaa qaabkeeda kayfiyadeeda iyo sida u gudanayaba lima yaraa min nadari rajul oo taxsiinuhu lisalaati waa liajli ru'yati nnaas wanadarihim ilayh salaada ilaahay daraaddi uma qurxinayo wuxuu u qurxinayaa dadkan markaas soo eegaya arkaya liyadfara bimadxihim si ammaantooda ugu guulaysto wجه dilaalة الxadيث عlى maqsud الbاb أna فيه iطلاqa sm shirki الkhafي عlى ma yuطaabiq الriya أna fiihi iطlaaqa sm الshirki الkhafي عalى ma yuطaabiq الriya waa xadiidan ku jirta magaca shirkiga khafiga ah in lagu sheegay wax riyaaga mutaabaqeynaya oo dee sifadii riyaaga leh fayuzayinu salaatahu lima yara min nadari rajul ilayh fadala calى ana riyaa nooc min anwaac shirk shirku lkhafiga xadiidkan lagu sheegay waa riyaade waxaa fasiraya fayaquumu rajul yusalii fayuzayinu salaatahu lima yara min nadari rajul marka shirki baa riyaagii lagu sheegay dل على أن الرyا نوع miن أنواع الشhirك الmناaفyة لأصل التwحيd أو كmاl taas waxay tusinaysaa mar haddii ryaagii magaca shirk اlkhaفي lagu sheegay in riyaagu yahay nooع anwaعda shirkiga kamida oo asalka tawxiidka meesha ka saaraya ama kamaalkiisa marba nooca u yahay qaala فيhi masaaئل marka baabkan waa fiicnaan lahayd sheegu sheekhu inuu ku magacaabi lahaa baabu ma jaءa في اإkhlaaص laakiin sheekhu had iyo jeeraale tasiilka masaa-isha uu kitaabkan ku sheegayo iyo taqriirkeeda waxa uu ka horeysiiyey oo haalib caleyhi noqday kaka haalibka ah bayaanu linxiraafaat fi abwaabi الtawxiid oo imika riyaagu waa inxiraafu fi baab اlikhlaas sooma inxiraaf gelaya baabka ikhlaaska marka halkuu ikhlaaska ka hadli lahaa oo ikhlaaska qeexi lahaa waajibnimadiisa sheegi lahaa fadaaishiisa tusaale ahaan ayaa wuxuu ikhlaaskii ka maray dhinaca yanaa maa yunaafi asl ikhlaasi aw kamaalahu oo alixiraafaat alwaaqica fi hada albaab inuu sheego waxyaabaha asalka ikhlaaska meesha ka saaraya ama kamaalkiisa iyo dhamaystirankiisa waa inxiraafaadka baabkan gala waxaanu tusaale ahaan u sheegay waxaa loo yaqaano alriya ayuu tusaale ahaan u sheegay Ah, eh, maadaama markaa inxiraafaadku dee ay badnaayeen wuxuu sheekhu markaa tarkiiziyey inxiraafaadka gala abwaabta tawxiidka ee kala duwan kitaabkiisu muu tarkiizin eh, tasiilka iyo taqriirka waxa weeyaan abwaabta lafteeda sidaad arkayso aanu kusoo aragnay eh, abwaabtiina soo martay dhinacaas inxiraafka ayuu sheekhu markaa u tarkiizinaya waad xooga u saaraya waayo inta badan abwaabta fadaaisheeda layskuma khilaafsanaa wakadalika layskuma khilaafsanaa waajibnimadeeda layskumana khilaafsanaa inuu shirkigu abwaabtaa anfinayo guud ahaan oo asalkeeda ama kamaalkeeda laakiin inxiraaf baa galay oo qofkii isagoo isla shirki samayn maysa fi hada albaab min abwaab اddiin ayuu haddana shirki uu ku dhacaya marka inxiraafkiibuu sheekhu idhaarinaya u muujinaya oo amhile iyo tusaalayaal uu u sheegayaa adiladiina waxa weeyaan uu duldhigaya qaala fiihi masail alula tafsiru aayat اlkahf qowluhu tacala qul inama ana basharu milkum yuxa ilaya anama ilaahukum ilaahu waaxid ilaa qowlihi walaa yushrik bicibaadati rabi axada macnaheedu yinaya ana alcamala laa yuqbal ila ida kana khaalisa lilah laysa lahu fiihi shirku camalka inaanu ilaahay aqbalayn ilaa inuu yahay mid ilahay loo baraxtiray oo shirki ka maran weyaan wariyauna yunaafi ikhlaas asalkiisa ama kamaalkiisa wakadalika laa yuqbal camal ila ida kana saalixa muwaafiqa lisharc man kana yarjuu liqاءa rabbi falyacmal camala صaalixa walaa yushrik bicibaadati rabi axada inuu shareecada waafaqsan yahay mooye lama aqbalay haddii kale bidcu noqonaya bidcaduna waa marduud waqad fusira الshirku fi اlaayati biriya inagii sheegnay laba qowl culimo yihi riyaagaaba si gaara looga jeedaa waana tafsiru marwiyu can kaiir min asalaf iyo in la idhaahdo maya cumuumu shirki baa loo jeedaa dee riyaaguna athaaniyatu almru arinkii alcadiimu ee weynaa fii raddi alcamal asaalix ee ku soo arooray camalkii wanaagsanaa celintiisa qofkii sameeyey lagu celiyo macna laga aqbali waayo fii raddi alcamal saalix ay fii cadami qabuuli lcamali saalix camalkii saalixa inaan la aqbalin idaa dakalow hadduu galo shay shay shaygaasoo ligayr illaah maanaa ilaahay cid aan ahayn markaa loola qastiyey oo loola jeedo xadiid اqudsiga ayuu masaladan ka qaatay man camila camala ashraka macii fiihi gayri taraktuhu wa shirkahu camalkii inaanu ilaahay ka aqbalayn weeyaan ereygaa macaniisu taraktuhu wa shirkahu ay lam yakun hada alcaamilu walaa camaluhu maqbula cindi qofka camalkaa sameeyey iyo camalkiisu toona agteyda maqbuul maaha weyaan macno sababta camalkaa loo aqbali waayo waa maxay waa lifaqdi sharطihi almusaxixi low huwa ikhlaas shardigii uu saxiix ku noqon lahaa ayaa la waayay oo ah alikhlaas dee alriyaa waxa weyaan munaafi lilkhlaas waxaana masalada ka muuqata sheekhu inuu ku tegsan yahay madhabka ah camalka markaa riyaagu uu galo si uu u galaba in camalkaasi aan addoonku hawaab aanu ka helayn bal inuu camalku marduud yahay ida dakhalahu shayu ligayr illah shaygaasi ha noqdo qaliil ama kaiir ha galo fii mabda'i lcamal ama ara calayhi ha ku soo dariyo cadiimna wuxuu ugu tilmaamay liannahu daaca cala alcaamili khusran qofkii camal buu sameeyo naftiisa wuu hawlay haddana camalkaa wax uga sugan ama wuxuu ka dheefay ma jirto athaalithatu dikru sabab sababtii sheegisteeda almuujibi ee waajibinaysay sababaysay lidalika arinkaas arinkee usulishaar wuxuu noqonayaa radd lcamal camalkii in qofka lagu celiyo laga aqbali waayo sababta keenaysa wahuwa kamaalu lghinaa wey waa ilaahay qalinimadiisu inay dhamaystiran tahay de hadduu ilaahay baahi qabo camalkaa isaga iyo cid kale markaa lagu shuraakaysiiyey inta isagu uu ku leeyahay buu aqbali lahaa laakiin ilaahay baahi u qabaabaan jirinoo waa qani weeye waa ku yihi ana ana shurakaai can shirk araabicatu ana min alasbaabi asbaabta camalkaa ilaahay u aqbali waaye waxaa ka mida ah ana allaha tacaala in ilaahay khayru shurakaa uu yahay yani kuwa wax la wadaajiyo ka u khayrka badan walihada laa yaqbal camal aladi yushraku bihi gayruhu wabima anahu khayru shuraka laa yunaasicu man jucila shariika lah ehm, waxaa lagu yaqaanaa shariiga baahan ka isagiyo cid kale markaa la shuraakaysiiye ee baahan islamarkaana aan dee sifaad wanaagsan aan lahayn in cidda la shuraakaysiiyey uu ku qabsado oo kula murmo waxaa shuraakada markaa lagaga dhigay lakin ilahay mar hadduu yahy khayr shuraka laa yunaasicu man jucila shariika lahu ciddaa wax lala wadaajiyey odhan maayo anaa wada qaadanaya ama intayda isii bal ilaahay wuu uga tegaya taraktuhu wa shirkahu bikhilaaf siwahu min ashuraka inahum yatashaaxawna wayabqi bacduhum calaa bacdi alkhaamisatu khawfuhu sala allah alay slam nabiga baqiis calaa asxaabii saxaabadiisa uga baqaya min ariya liqowli alaa ukhbirukum bima huwa akhwafu calaykum cindii min almasiixi dajaal fakayfa bigayrihim hadduu saxaabadii rasuulku riyaaga uga baqayay dada kalena maxaad malaynaysa riyaaguna waa shirkiga shaydaanku uu inta badan ku rido dadka ahlu tawxiidkaa ah ee shirkiga weyn ka badbaaday shekh islaam ibnu taymiya ku sheegay kitaab liimaan asaadisatu anahu fasara dalika nebigu kaa wuxuu ku fasiray uu uga baqayo oo ah riyaaga bian yusalliya almarw qofku inuu utukado lilahi ilaahi camaluhu fi اlasli waa lilah lakin yuzayinuhaa salaadii buu qurxinaya limaa yaraa wuxuu arko min nadari rajuli nin eegmadii ilahy xaggiisa uu soo eegay sida xadiidkaba lagu sheegay marka tafsiirka uu nebigu alay slatu slam shirku asqarka ka bixiyey waa muaabiqun tamaama liriya muaabiqun cala riya riyaaga ayuu ku dabaqmaya marka macnuda wuxuu noqonayaa waxaa ugu daran ee nebigu ummadiisa uga baqayaa inuu yahay riyaaga fayakuun akhwafu ma khaafa calayna rasuul اlahi salى اla alيه wasalam ariya qaala raximah اllah baabu min الshirki wuxuu baab yahay shirkiga waxaa ka mida iraadaة اlinsaan qofku inuu la doono inuu ku doono bicamalihi camalkiisa saalixa ah addunya inuu ku doono ama iraadat linsaan insaanku inuu la qasdiyo bicamalihi camalkiisii saalixa ahaa camal aakhira ahaa addunya adduunye inuu ku doono markaa baabkan wuxuu ka hadlayaa masalada ku saabsan qofku inuu sameeyo camal saalixa lakiin camalkaa saalixa waxa uu ku doonaya aanu ahayn aakhiro iyo maa cinda allah waxa uu ku doonaya uu yahay arrin adduunyo arrinkaa adduunye markaa mubaax baa noqdee maqsuudka iyo ujeedada baabkan kitaabka loogu qoray waa bayaan ana min ashirki iraadat linsaan bicamalihi dunya waa in la caddeeyo shirkiga inay ka mid tahay insaanku camalkii saalixa ah cibaadada ahaa ee qurbada ahaa inuu adduunye ku raadiyo adduunye doon awgii uu u sameeyo baabkan iyo baabka ka horeeya m baabu maa jaa fi riyaa waxbay wadaagaan waxna waa ku kala duwan yihin yashtarikaani fi tashriik fi niya wafuqdaani اlkhilaas waxay wadaagaan tashriiga iyo wadaajinta niyada galay markaas waxaa laga yaaba inuu ilaahay daraaddii cibaadan u samaynayo laakiin tashriik buu geliyo wuu qurxiyey si uu dadka ammaantooda u helo marka ikhlaaskiina wuu wuu nuqsaamay ama meesha uu ka baxay kan camalkii aakhiro adduunye ku doorayna isagana dee ikhlaaskii baa meesha ka maqan tashriikna wuu sameeyey dee ilaahay yaa adduunyadu ka dhexaysiiyey camalkii waxay ku kala duwan yihiin iftariqaani fi jiha tashriik jihada uu tashriiku galay yanaa cidda wax lala wadaajiyey falawal mutacaliq bitashriiki khaas wa mura'aatu nnaas alab maxmadati baabu riyaa marka la joogo cidda uu ilaahay shariik uga dhigay waa ciddan uu istusayo baabkan marka la joogana cidda uu camalka niyada la wadaajiyey oo aqraad dunya masaalixuha oo ujeedooyinka markaa adduunyo oo mukalafka camal saalixa buu samaynayaa wahuwa yaqsidu maslaxata dunyawiya marka yajtamicaani fi kowni lcamali ligayr illah labada baab waxay ku kulmaan mid walba camalkani waa ligayr illah aslan aw kamaalan waa fii kownihimaa shirkayni khafiyeyn labadu waa shirki khafiye riyaag waa shirki khafiye de qasdigiibu ku tacaluqa iyo niyadii iraadau alcamal iraada dunya bilcamali saalixna waa shirki khafya isaguna niyadii qasdigiibuu ku tacaluqa wayaftariqaani fi ana riyaa yulabu bihi xamd nnaas riyaaga wax gaara baa lagu raadinaya addunya o dhan laguma raadinaya dadka ammaantooda lagu raadinaya wlcamal liajli dunya yuraadu bihi alcarad alcaajil camalkan adduunye awgeed loo sameynayana dee adduunyadan markaa aakhire kasoo horeysa ayaa lagu doonayaa marka culimada qaarkood baa u maleeyey inay labadu isku mid yihiin oo u qaatay takraar lakin takraar maaha oo sababu tashriik mid waa alabu xamdi الnaas midna waa alabu acraad الdunya waxaa markaa tashriiga lagu doonayo ayaa kala duwan oo riyaaga waxaa lagu doonayaa xamdu nnaas kanna maxaa lagu doonayaa masaalix dunya baa lagu doonaya tashriigga waxaa lagu doonaya masaalix dunya marka waa kala duwan yihiin labada baab culimada qaarna waxay yidhaahdeen maya labada baab cumuum iyo khusuus mulaqa baa ka dhexeeya waxay leeyihin riyaaga laftiisu waa min iraadat linsaan bicamalihi addunya oo camalkiisuba adduunye ku doonaya oo amaanta dadkay adduunyada ku dareen masaalixda adduunyada ay ku dareen marka waxay leeyihin riyaagu waa fardun min afraadi iraadat اlinsaani bicamalihi اdunya waxaa caamsan baabkan dambaa caamsan baabka horena afraaddii baabkan dambe uu ka hadlayay mid ka mid a ayuu gooni ula baxay oo riyaaga ah culimada saa tidhi cumuum khusuus mudlaqa baa ka dhexeeya waxaa kamida waxa ah weya sheekh cabdiرaحman بn xasan fi fatح اlmajid min ashirki bu musanifku raximah اllah shirkiga uu ujeeda muu caddayn ma akbar ba mise waa shuraaxu kitaabna way isku khilaafeen fi muraadi musanif bishirki wairaadaة اlinsan bicamalihi اdunya ama shirki akbaraba mise waa shirki asqara qaar waxay yidhahdeen shirku asqara buu ujeedaa qaarna shirki akbara buu ujeedaa bay yidhahdeen iyo asqar labadaba oo yashmal kalaamuhu alabar walaskar bay idhahdeen bicamalihi dunyaa maxaa looga jeeda an yakuuna qasduhu min alcamal اdiini isaabatu xadin min xuduud اdunya camalkan diiniga ah ee acmaasha aakhiro lagu doonaa ayaa ujeedada u sameynaya waxay tahay dheef iyo maslaxo masaalixda addunyada kamida inuu helo marka camalkana shurica lilakhira wahuwa laa yuriidu bihi ila amca dunya tusaale wuu jihaadayaa aniimnb haniimuu doonaya hanimo awgeed buu ujihaadaya ama yatacalam min ajli riaasa wlwadiifa inuu madax noqdo ama uu shaqo helo ayuu cilmiga u baranaya aw yaxuju aw yactamir min ajli akhdi ilmaal wuxuu uxajiyayaa ama ucumraysanayaa si uu xoolo u helo xoolo ugu helo marka tusaalayaashiisu way fara badan yihiin ama dadku tukinayaa masaajidka suu xoole u helo ama dadku u dhigaya cilmi shareeco qur-aan ku xifdisiinaya tusaale ahaan suu xoolo u helo amaba se culuum kaloo shareecu u dhigaya suu xoolo u helo waa tusaalayaal kuwaas labada keebaa daran riyaaga iyo alcamal liajli dunya in camalkii saalixa adduunye doon loo sameeyo shee cabdiraxmaan ibn xasan wuxuu leeyahy waxaa daran alcamal liajli dunya waxaa dhici karta inay raas qofka ka qaalib noqoto acmaashiisoo dhame ay noqoto liajli dunya ay noqoto laakin riyaagu qad yacridu lahu fi camal duna camal saasuu yii sulayman ibn cabdilaahina wuxuu leeyahy labada waxa caqli badan muraa'iga waxaan ujeedaa alladii yuriidu bicamalihi dunya baa caqli badan wax muuqdo de wuxu taraya buu ku doonaya camalkiisii soo ma lacag buu ku doonaya qur-aankii dadka udhigay jihaadkii aniima xoole inuu helu doonaya muraaiguna dadku haku ammaanaan maanta dadku maxay kuu kordhin doontaa halkaa kaa qaadi maysa ilaahay baa araafic lkhaafid maanta dadku meel ilaahay ku gaadhsiiyey hoos kaaga dhigi mayso meel ilaahay subxana watacaala uu ku dhigayna kor kaaga qaadi mayso ilaahay baa alkhaafid araafic hadday ku ammaanaan iyo hadday ku caayaan yastawi amraan waay marka labada wax caqli badan bu kan adduunyada doonaya caqli badan dadka un agtooda magacaad ku yeelatid iyo waxaa ujeedadiisu ay tahay wuxuu le wahaulaa acqlu min aladiina qablahum lianahum camiluu limaslaxatin yuxasiluunaha waladiina qablahum camiluu min ajli lmadxi waljalaalati fi acyuni innaas walaa yaxsul lahum aail wax la sheego ay helayaana ma jirto masalada xukumkeeda aynu u nimaadno riyaaga iyo xukumkiisa horeynuga soo hadal masaaisha tafaasiisha badani ay ku jirtaana dabdi bay ubaahan tahay xifd marka waan idin weydiin doona inaad soo xifdidaan ama dersiga dib u dhegeyso ama si kaleba kutubta uga raadso riyaaga iyo xukumkiisa weliba min jihatayn min jihat thawaab walciqaab marka laga eego qofku camalkii riyaagu u galay ajar ma ku helaya mise kuma helayo iyo min jihati sixati walbulaan camalkii riyaagu uu galay ma ansaxaya mise waa camal baail oo qofka dimadiisu aana ku beri noqonahay tafaasiishii ku jirtay oo dhan baa laydinka rabaa baabkanna kii horuu shabahaayo isaga laftiisana dee tafaasiil baa gelaysa xukmu iradat linsaan bicamalihi almasaalix addunyawiya xukum qura lama siin karo qofkan camalka saalixa samaynaya ujeeddada u sameynayaana ay tahay adduunyo doon waayo camalka laftiisa kala duwan waxaa kaloo kala duwan waxa weeyaan niyada camalka loo sameynayo marka waxay noqonaysaa xukunkii in tafsiil la geliyo wiraayat linsaan bicamalihi aلsaalix almanaafic addunyawiya laha aqsaam iraadadaa iyo doonistaa lafteedu qaybay leedahay doonistaa qofku camalkii saalixa ahaa maslaxa adduunya ku doonayo alqismu lwl an yakuuna shirka akbara oo in camal saalixa adduunye lagu doonaa shirka akbara bay noqota walahu suwar suwar buu leeyey iyo tusaalayaal minha ida kaana fi asli iimaan oo iimaanka laftiisaabuu ula yimi adduunye doon oo laa yuriidu biiimaanihi ila dunya iimaankiisa adduunye mooyaane wax kaleba ku dooni maayo hada shirkun akbar xayu yuriidu biiimaanihi masaalix dunyawiya fman araada bislaamihi dunya fahada shirku akbar kama wa xaal munaafiqiin munaafiqiintu dee addunyay ku doonayeen iimaankooda markaa waa shirki akbar marka haddee iraadadani aslu gasho iraadada xukunkeedu muxuu noqonayaa shirka akbar buu noqonaya xaaladda labo shirka akbar noqonaya ida kana dalika fi jami fi jamiici acmaali اlcabd aw haalibiha haddii addoonka acmaashiisa oo dhami baa isaa tahay laa yacmalu camalan saalixan ilaa muriida bihi dunya camal saalixoo uu sameeyaa mama jirtaba oo adduunye ku doonayn hadduu tukado hadduu soomo hadduu xajiyo hadduu cumraysto hadduu qur-aan akhriyo hadduu diin dhigo hadduu wanaag faro hadduu jihaado alqasd wاlxaamil lahu calى hada اlcamal waa iraadaة اdunya acmaashiisa o dhan baa saa noqotay tatamaxadu iraadatuhu fi masaalix اdunyawiya fi kuli acmaali doonistiisu waxay ku barax tiran tahay inuu adduunyo doonayo acmaashiisa oo dhan fa hada ayda shirkun akbar wahada laa yaqacu ila min kaafir qof qalbigiisa iimaan uu ku jiraa ma dhacdo in acmaashiisa oo dhan midna aanu ilaahay daraaddii u samaynayn midna aanu ilaahay wax ku lahayn acmaasha oo dhan uu u samaynayo liajli dunyaa aayadda baabkuna waa tusinaysa culimadu ay u daliishadeen sheekh sicdi wuxu uhi markuu aayaddaa fasirayey man kana yuriidu alxayaata اdunya waziinataha ay kulu iraadatihi maqsuuraة cala alxayaati اdunya doonistiisa oo dhami waxay ku urursan tahay nolosha addunya wacalى ziinatiha min الnisaءi wاlbaniin wاlqanaطir اlmuqanطara min الdahabi wاlfida wاlkhayl اlmusawama wاlancaami wاlxarf qad sarafa ragbathu wasacyahu wacamalahu fi hadi اlashya walam yajcal lidaari اlqaraari min iraadatihi shayئa aakhira doonistiisa waxba kuma laba fahada laa yakunu ila kaafira buuri qofka camalkiisa oo dhami uu yahay liajli dunya gaal mi wax kalama noqon karo lannu low kaana mumina lakana maa macahu min aliimaani yamnacuhu an yakuna jamiicu ymnachu an takuna jamiicu iraadatihi lidaari dunya haddii iimaan walow daciifba ha noqdee qalbigiisa uu ku jiro wuxuu ka celin lahaa in doonistiisa iyo qasdigiisuba adduunya uu noqdo bal nafsu iimaanihi wama tayasara min alacmaal aharu min aahaari iraadatihi addaar alaakhira waxay masaladani markaa farc ka tahay masalada ah altalaazum bayna alظaahiri wاlbaطin oo qofka qalbigiisa markaa iimaanu ku jiro yana iimaankaas wax ka midi waa inuu ka daahiro oo uu ka muuqdo suurtagal maaha in la idhaahdo iimaan baa qalbigiisa ku jira wax markaa iimaankaa ka dhashay oo qofkan ka muuqanayaana ma jiro ibn اlqayimna raximah اllahu tacaala kitaabkiisa cuddatu saabiriin buu masaladaa kaga hadlay sidaa sicdi oo kale ayuu isna udhigay oo wuxuu sheegay wuxuu ihi wahuwa wahuna wahaahuna amru yajibu tanbiihu lahu wahuwa anahu laa yumkin iraadat dunya wacaajiluha biacmaali lbiri duna alaakhira maca aliimaani biاllahi warasuulihi wa liqaa'ihi suurtagal maaha inuu qofku acmaashiisa uga adduunye un ku doonayo aakhira aanu kuba dooninba iyadoo uu ilahay rasuulkiisa rumaysan yahiyo la kulankiisa ma dhacayso taas faina aliimaana biاllahi wاdaari اlaakhira ystalzim iraadaة اlcabdi liraxmat اllahi wاdaari اlaakhira bacmaalih rumaysnaanta qofku ilaahay uu rumaysanya daarta aakhiro wuxuu keensanayaa oo ka dhalanaya inuu addoonku ilahay raxmadiisa raadiyo iyo daarta aakhiro camalkiisa uu ku doono faxayu kana muraaduhu biha اdunya fahada laa yujaamicu اliimaana abada camalkiisii oo dhan hadduu noqdo mid adduunye ku doonaya iraadadaa iyo doonistaa iyo iimaan weligood ma kulmi karaan inuu ilaahay garanayo oo uu iqraar samaynayo iyo taasi way kulmi karaan laakiin iimaankii iyo taasi ma kulmi karaan buuri ila akhirihi markaa kaa waynu fahnay iraadat linsaan bicamalihi dunya shirka akbara buu noqdaa goorma xaalatayn baynu sheegnay ida kaana fi asli iimaan oo yuriidu biiimaanihi masaalix adunyawiya iyo suurada labaad oo ah an yuriida bijamiici acmaalihi dunya acmaashiisoo dhan inuu adduunye ku doonayo qismiga labaad waa an yuriida masaalix adunya bicamal min alacmaal camal acmaasha ka mida ayuu adduunye ku doonaya laa fi kuli acmaal tusaalahaan wuu jihaadaya liajli dunya ama yucalimu nnaas culuum ashariica min ajli dunya aw yadrus culuum ashariica min ajli wadiifa aw yuadin yuadin liajli raatib ama masaajidku ka eedaamaya su helo mushahar inuu camalkiisu yahay liajli dunya maxaa daabidha maxaa lagu garan karaa alqurطubi raximah اllahu tacaala abulcabaas ayaa mufhimkiisa ku sheegay daabitku waxay anahu low kaana low intafat ilmaslaxa dunyawiya lataraka camal صaalix alabat اlcilmi sl aada ugu fiirsada in camalkaagan khaaska ahi liajli اdunya uu yahay waxaad ku garan kartaa haddii camalka haddii maslaxadaas aada ku helaysaa ay meesha ka baxdo oad camalkii saalixa ka tagto waxay taasi markaa calaamad iyo daliil u tahay camalka saalixa liajli hadi maslaxa inaad u samaynaysa mihaal baan idin siinayaa waxaa lagu yihi caruurta beyn maqrib walcishaa qur-aanka masaajida ku xifdisay bishiina boqol doolar baa lagu siinaya boqolkiibaa go-ay taxfiidkiibaad joojisay maxay daliil u tahay ana camala kaana liajli lmia ile haddii kale waad sii wadi lahayd mogta tuulaa lagu geeyo waxaa lagu yihi waa dadka daaci u noqo oo diinta bar jaaliya ka saar lacag baa lagu siinaya lacagtii baa habhabsaantay waabaan arkayba anigu shahadtu dalika nin maaha le way iga goday xataa waan ka tegaya buui meeshi uu og yahay dadka jooga inay min ajhal naas laa yusaluu liajli jahl jahli awgii baanay u tukanayn markaasuu leeyahay waan waan ka tegaya maxaad uga tegaysaa mushaharkaa iga habhabsaamo kulaha hal hada camaluhu lilah am liajli dunya camaluhu liajli dunya wey waa addunya awgeed jihaadka tusaale ayaa mushahar baa loo qoray oo waa fi diiwaan diiwaanka dowladdu ku jira mushahar buu ciidannimo ku qaata intuu mushaharkaa jihaadka ku helaya wuu wadaa wuu ka qeybgelayaa maalinta mushaharkaasi go-ana dantiisu ka raacanaya daabidka qurdubi baa sheegay hadal dheer buu leeyahay markaa wuxuu kusoo gebagabay hada ida kana albaaciu cala tilka alcibaada algarad اdunyawiy waxdahu bxayثu low fuqida aw low faqada dalika algarada lataraka alcamal in cibaadadan waxa ku kalifay uu yahay uun adduunyada awgeed waxaa markaa daabit u ah in hadduu adduunyadii uu waayo camalka uu ka tago marka qeybtan xukumkeedu waa maxay qofku camal saalixa inuu adduunyo doonun u sameeyo culimadu way isku khilaafeen fi xukmi hada اlqism min alacmaal calى qowleyn qowlka koowaad anahu dakhilu fi daa'iraة الshirki inuu soo gelayo shirkiga oo maruu shirki akbara noqdo iyo maruu shirki asqara noqdo waa sida qurطubi uu ku sheegay mufhimka wuxu uhi faama ida kana albaaciثu calayha gayra dalika min acraad الdunya falaa yakunu cibaadaة bal yakunu musiibaة muubiqaة lisaaxibiha faima kufru wahuwa ashirk اlakbaru waima riyan wahuwa shirk اlasqaru wamasiru saaxibihi ilى الnaar buu hi halkaasuu qurطubi mariy shirka akbar ama asqar labada midkoodumuu noqonaya waxaa qowlkaa ku tegay culimada ay ka mid yihiin sheekh maxamed cabdilwahaab iyo shuraaxu kitaab tawxiid sida sulaymaan iyo cabdiraxmaan iyo culimadaasaa ku tegey waxaanay u badinayaan shirkul asqar markaa inuu yahay maxay shirkul akbar uga dhigi waayeen leannahu qofku dee adduunyada caabudi maayo oo wasfigii cibaadada ugu sifoobi maayo daraaddeed oo tadallul iyo khuduuc iyo tacdiim iyo adduunyadan dee uma muujinayo ama camalkan u samayn maayo tacdiima lidunya wa khuduucan wa tadalulan laha oo wasfigii dee shirkulakbarka ma laha shirkulasqar buu noqonaya bay leyihin marka sida cabdiraxmaan ibn xasan uu ku tasriixiyey kitaabka fatxulmajiidka oo wuxuu odhanayaa وأrاad المصنف بhذه الترجمة وma bعd أن الcمل لأجل الدuنيا شhirك يuنافي كمال التwحيد الواجب كمال التwحيid الواaجiبة كمaalki waaجibka ama كمال التwحيid الواaجiبi توحيidki waaجibka ah ويحبط الأعماaل وهو أعظم من الرyاء لأنه mrيd الدuنيا لأن mrيd الدuنيا قad تغلب إراadته تilka على كثير من cمله إلى آخره waxay deliishadeen cumuumka xadiidkii baabkii hore ku jiray ana agna shurakaai can shirk man camila camala ashraka fiihi maci gayri taraktu wa shirkahu shirki baa lagu magacaabay camalkii riyaaga loo sameynayey ama cid kale ilaahay lala wadaajiyey waxaa kale daliishadeen xadiidka baabka tacisa cabdudinaar wacabdudirham wacabdulkhamiisa cabdi baa lagu magacaabay kii adduunye awgeed camalka saalixa u sameynayay qowlka labaad wuxuu leeyahay laysa min ashirk qofku inuu camalka saalixa ah adduunye doonun u sameeyo ujeedo kale aanu ka lahayn shirki maaha lakin maha macnaheedu waa waa iska banaayey wain kaana madmu madmuuma wamudhiba liljri wاthawaab in camalkii saalixa adduunye awgeed loo sameeya waa wax xun bimacnaa qasdu dunya un baa loo sameynaya tashriika damaa iska ilaali masaladaynu ka hadlayna waa maxay yacmalu camala صaalixa liأjli maslaxati dunyawiyati faqad maaha tashriik inuu ajarna ku doonayo adduunyana ku doonayo taas waa masale kale o inoo soo socota hadda taynu maraynaa waa tay camalkan saalixa adduunye awgeedunbuu u samaynaya marka qowlkan wuxuu leeyahy shirki maaha laakiin waa madmuum ajarna lagu heli maayo camalkaas wa daahiru qowl sheikh اislaam taymiya raximah اllahu tacaala juuxu fatawa mujaladka xlaatanaad sabxada lix iyo toban qowlka saddexaad wuxuu leeyahay في hذه المسألة waa jaaisba xataa qofku madmuum ku noqon maayo marka qowlkan aynu ku noqonay muxuu shirki uga dhigi waay de shirkigu soo mu ahayn in camalka loo sameeyo tadaluan wakhuduucan wa tacdiima ligayr اllah soo ma dee qofkani adduunyunbuu doonaya maslaxa adduunya wuxuu ku intifaacee wax tadalul iyo lilmaslaxa oo qalbigiisa ku qumayaa ma jiro sababtaasuu shirki u noqon waayay bay leeyihin waaya waxaa kaloo dee ay deliishanayaan qoladani in acmaal badan oo saalixa shareecadu ay ka ratibtay masaalix dunyawiya oo masaalix adduunye oo laga hela ay sheegtay shareecadu tarkiiba linnaasi fiiha iyadoo dadka lagu dhiiro gelinayo waayo qeybta ama nooca saddexaad nooc qeybta saddexaad waa atashriiku fi niya ka koowaad muxuu ahaa in tashriik ah, ama iraadat dunya uu galo asl iimaan ama camalka oo dhan kaasi waa maxay waynu xukunkiisu shirkun akbar ka labaadna muxuu ahaa in camal min alacmaal iraadat dunya uu galo wa camala min acmaali saalixa liajli dunya faqad kaana maxaynu hi waa maxalu khilaaf soo ma bayn اculama kan saddexaad waa atashriik fi الniya yajmacu bayna qasdi hawaabi اlaakhira wa bayna taxsiili masaalix اdunyawiya oo camalkuu laba ku wada doonayaa hal dhagax buu laba shimbirood inuu ku dilo uu rabaa camalkan maslaxa adduunyana wuu ku doonayaa qasdigaa wuu samaynaya ajar aakhirana wuu ku doonaya tusaalean wuu jihaadayaa suu ajar aakhira ama uu saraari u helo yaani dumarkii addoomaah wuu soomayaa laba ujeedo u wada soomaya oo niyadiisa laba arrimoodba ka dhexaysiinaya ajar aakhiruu doonayaa caafimaadna soomka wuu ku doonaya n isniintii khamiista waan iska soomaya ni si aan ajar u helo caafimaadna waan ku doonaya soomka caafimaad baa laga helo wuu weysaysanaya isagoo ajar ku doonaya inuu isqaboojiyena doonaya ama inuu isnadiifiyo wuu xajiyayaa xajka ayuu tegayaa su ajarka xajka u helo alaabna uu iibgeeyo ama alaabna halkaa uga soo iibsado ama ujeedo caafimaadna way ula socotaa dhakhtarna tag buu isleeyay aad bay u badanta tahay soo mogi dadkan soomaaliya tijaaradu kuma badno qof qof mooyaane laakiin hawlo caafimaad bay dhex raaciyaan yudaris اculuum الsharciya طalba lلhawaab culumtii shareecadu dhiganayaa iyadoo qasdigiisu yahay inuu ajar helo wtaxsiila lishahaada alati tuciinuhu cala alwadiifa iyo si uu helo shahaado uu ugu shaqaysto marka tashriik fi niya ayaa masaladan la idhaahdaa kutubta fiqiga kutubta qawaacid fiqiya labada way ku taallaa masaladan iyadana culimadu saddex qowl bay isugu khilaafeen qowlka koobaad laa yaduru dalika buu leeyahy wax dhiba male taas labada niyata doonaysaa ama mutasaawiyataani ha noqdaan waayo culimada qowlkaa ku tagta ee aada u taqriirisay waxaa ka mida alqaraafi kitaabkiisa alfuruuq alfarq الthani wاlcishruun wاlmia beyna qaacidat الriya fi اlcibaadaat wa beyna qaacidat tashriik fi lcibaad riyaaga iyo alcamal liأjli اdunya ama atashriik fi اlcibaadaat farqiga udhaxeeya markuu ka hadlaya ayuu masaladaa sheegaya waxaa isna saas oo kale halkaa maray eh, ibnu rajab fi jaamic culum alxikam juska koowaad sabcada labiyo sideetan imaamu axmedna waa ka soo naqilay waxaa la mid ah asancaani fi subal salaam wa qowl jumhuur baa buu yihi isagu wuxuu yihi wayabqa alkalaam fima ida ndama ilayha qasdu gayriha huwa almaqnam niyat likhlaaska haddii qasdi kala raaco oo aniime inuu raadinayo maalan hal huwa fi sabiili اlahi awlى qala طabariyu inahu ida kana asl maqsad iclaaءu kalimat اllahi tacala lam yadura ma xasla min gayrihi dimna lidalika qala اjumhuur kadalika ibnu cashuur qolooyinka yihi atashriiku fi niyati laa yaduru adilo badan bay deliishadeen adilada waxaa ka mida qowl اllahi tacala wman ytaqi lah yajcal lahu makhraja w yarzuq min xayu laa yaxtasib waman ytaqi lah yajcal lahu min amrihi yusra bal labada aayadoodba u fiirso ilaahay taqwadu addoomaa ku dhiirigelinaya tarkiibkana ilaahay wuxuu u isticmaalay amr adduunyo maslaxo adduunyo inuu sheegay uu yihi haddaad taqwo la timaado ilahay baa ku arsaaqay haddaad taqwo la timaado ilah baa arrimahaaga o dhan fududay ilahay baa faraj iyo makhraj kaaga yeeli cidhiidhi kasta marka qofkii miyaa la odhanayaa camalkaa saalixa ah maslaxo adduunyo oo ka ratibmaysa oo ka dhalanaysa oo lagu ballan qaaday baa jirta haddana niyadaada iyo maslaxadaasi gelin suurtagal maaha taas haddaanay bannaanayn lama sheegin maslaxada adduunye camala ka dhalanaysa inuu camalkaa maslaxada adduunye ku doono haddaanay bannaanayn waxaa la mida ah xadiidka abi hureyre bukhaari wariyey min sara an yubsata lahu fii risqi wa an yunsaa lahu fii aahari falyasl raxima silatu raxim baa addoomaa lagu dhiirigelinaya dhiirigelintana waxaa loo isticmaalay maslaxa adduunya in la sheegay oo tuulu lcumri ama barakatu iyo asacatu fi risq marka haddaanay bannaanayn qofku inuu silatu raxim labadaba uuda niyeysto ajarna ku hel cumriguna ha kuugu dheeraado arsaaqaduna ha kuugu ballaarato dee lama sheegay maslaxadan adduunya waxaa la mida ah xadiidka abi hureyre muslim uu wariyey rasuulka calayh salaatu salaam u yimi sheegay inuu guursaday gabadh ansaara ma iska eegtay buui nebigu kadib su-aal kalu weydiiyey calaa kam tasawajtaha qaala calaa arbaci awaaq afar waqiyadood baan oo fidaa ku guursaday buui saa nebigu wuxu uhi calaa arbaci awaaq yanaa istifaam inkaari wey kaanamaa tanxituuna min cardi hada aljabal xagga waxaasoo xoolaa ka keenaysaa bay ka dhiganta inabadan iminka saddex ee garaamee dahabka hablaha iskaga mehersanaya hadal baa ka dambeyn doona <laughs> intay yidhaahdaan habluhu leya meherka yar baa fiican marka rasuulku wuxuu yihi waxaabaad moodaa fidada buurtan gosheeda inaad ka soo qodaysaan baad mooddaa macnaa meelahan iska taal taallo maxaad meherka isugu qaaliyeynsaa maa cindana maa nuctiik waxaanu ku siina ma hayna bui nebigu lakin casa an nabcaaka fi bacثi tusiibu minhu shaahidku waa intaa laakiin ciidan baanu ku raacin doonaa jihaad tegaya si aad jihaadka wax uga soo hesho marka nebigu alayh الsalatu salaam yana haniimada jihaadka uu ka helayuu rasuulku u ballan qaaday soo ma camalkiina waa camal saalixa marka haddaan tashriik fi niya markaa ninkaasi markuu jihaad tegayo hadduu u jihaad tago inuu ajar aakhiro jihaadka ku helo aniimana soo helo uu meherkaa qaaligae ah uu badiisa galo iskaga bixiyo manaa inaanay arrintaasi khaldanayn baa de tusinaya marka laa xaraja cala linsaan an yacmal camal saalix mulaaxida maa rutiba caleyh min hawaabi dunya insaanka wax dembiyi dushiisa maaha inuu camalkii saalixa ilahay daraaddi u sameeyo isagoo niyadana ku haya waa camalkaa saalixa ka dhalanaya ee masaalix adduunye ah ajarkiisuna taa ku nuqsaami maayo haddii arrintaas ajarkiisa ay nuqsaaminayso nusuusta laguma sheegeen man qatala qatiila lahu calayhi bayina falahu salamu qofka nin dila caddaynna u haysta furkiisuu leeyahay buuri nebigu alayh salatu slam wuxuu ka furto marka jihaadkii baa lagu dhiiri gelinaya wasiilada la isticmaalayana waxa weeye maslaxa adduunyo oo a furka ninkaa gaalka u dilay uu ka helayo qowlka labaad wuxuu leeyay muطlaqu tashriik waa muxaram waa xaaraan wamuujibu lixubuuطi hawaabi اlcamal alciz bin cabdisalaam baa ku tegey masalatu riyaana aada buu adkeeyey tanna halkiibuu ka maray qowlka saddexaad fi hadi اmasأala wuxuu le yufaraqu calى xasabi xajmi الtashriik waxaa la eegayaa labada niyo teebaa badan niyatu طalabi hawaabi اlaakhira iyo niyatu طalabi almaslaxa اdunyawiya labada teebaa badan marka taqaalibkaaba xukum kale oo niyatu hawaabi اlaakhira hadday taqaalibkaa tahay waxba yeeli mayso ta kale haddii niyatu alab اmaslaxa adunyawiya ay haalibka tahay iyo ta badan xooga badan ama ay labadu siman yihiinna camalkiisa wax ajara u ka helaya ma jirto culimo badan baa taa ku tagtay qismiga afraadu an yakuuna alcamalu khaalisa lilahi tacala wax marka atashriik fi niya waa madhabu shaaficiyana waa inuu jaais yahay wey siyuuطi kitaabka alashbah nadair buu ku sheegay kadalika annawowi fi bacdi kutubihi maslada amilana way u sheegaan se hadduu qofku u weyseysto lialabi hawaabi اlaakhira iyo tabarudan inay ansaxayso ajarkiina uu ka helaya bay sheegeen qeybta afraad waa an yakuna alcamalu khaalisa lilahi tacala waxda walakin yaxsul lilcabdi bisababi alcamal asaalix maslaxat dunyawiya yastaciinu biha cala aaca waa in qofka niyadiisu ay khaalis tahay oo ilaahay daraadii iyo ilahay inuu ajar kaga hel unba camalka u samaynaya niyadiisu waa sidaa inay niyadu saa tahayna waxaa daabid u ah maslaxadii haddii la waaye haddii kale waa sawaa oo camalka uu sii wadaya muadin baa laga dhigay ajarkii loo ballan qaaday ama mushqaayadii hadduu heliyo haddii kaleba ka tegi maayo masaajidka mucalin taxfiid baa laga dhigay hadduu mushqaayadii waaye haddii kale toona ka tegi maayo daaci baa laga dhigay la geeyey tuulo haddii uu mushaharka u socdo iyo hadduu labadaba uu sii wadaya hawshiisa yani camalkiisu waa khaalis lilah lakin maslaxa addunya ka ratibanta kaasi isagu wax mushkiladu haba yaraate uu leeyahay ma jirto isagoo qofka dadka ilaahay daraaddii u tukinaya lakin yaahudu ajra calaa imaamati aw calaa adaani ama cilmigiibuu dadka barayaa ama wanaag buu farayaa mukhlisan lilah waxna waa lagu siinaya wax dhiba ma laha taas marka waa mubaax walaa ishkaala fiihi culimo fara badan baana saa tasriixisay wallahu subxana wa tacala aclam salى اllahu alى nabiyina mxamedi wعalى alih وaصxaabihi ajmaciin